بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan filayaa waxaan soo dhammaynay muqadimaadkii waxaanan soo gaarnay maqsuudkii kitaabka loo qoray labadii baab ee muqadimaadka mid walba saddexda fasal ahaa markaynu soo dhammaynay mualifku wuxuu u gudbay kitaabku waa ka yidhi wuxuu ka kooban yahay imise kitaab sabca toddoba iyo laba baaboo muqadimo ay ahaayeen toddobadii baa la guda galay waxaanu yidhi toddobadaas afar waa adilada mutafaq calayhiga kitaabka sunnada ijmaac iyo qiyaaska midna waa adila mukhtalaf fiiha midna waa tacaarud iyo tarjiix midna waa ijtihaad iyo futya almustafiid weeye man yastafiid alkitaabu alawal kitaabka ugu horeeya fi lkitaabi qur'aanku ku saabsan yahay walistidlaalu in la deliishadaa bihi bilqur'aani la deliishadaay yatawaqafu wuxuu ku taagan yahay oo sal u ah calaa macrifati allugati luqaddii carabiga hadays ku soo degay in la yaqaano iyo wa macrifatu aqsaamihaa aqsaamta ay luuqadu leedahay si ay u qayb qaybsanta inaad ogaato si u baahan tahay si aad kitaabkii u fahanto kadibna istidlaal loogu sameeyo loo daliishado huwa yanqasimu kitaab wuxuuna u qaybsamaa ilaa amrin wa nahyin wa caamin wa khaasin wa mujmalin wa mubayanin wa naasikhin wa mansuukhin wa bayaanu daalika intaa caddaynteeduna fii abwaabin bay ahaatay abwaab baan u qaybinaynaa halkan haddaad wax tirisaan kow gaar wuxuu u sheegay masalada luqada iyo aqsaamteeda kadib wuxuu aqsaamta ku xijisiiyey amar iyo nahyi wuxuu saddex kaga dhigay caam iyo khaas wuxuu afar kaga dhigay mujmal iyo mubayan wuxuu shan kaga dhigay naasikh iyo mansuukh taa macnaheedu waa shan baab weeye shan baab baabka hore luqada weeye baabka labaad amar iyo nahyi weeye baabka saddexaad caam iyo khaas weeye ka afraad mujmal iyo mubayan weeye ka shanaad ee kitaabul awal diraasada ugu dambeeyana naasikh iyo mansuukh wey intaas kadib laba arrimood iyo halkan baraarujin mudan mabaaxiiftan luqadda uu ka hadlay kitaabka khaas kuma aha qur-aanka ee sunnaduna way u baahan tahay laakiin meeshii u horraysay baahidu jirtay buu ku sheegay kuwa kalena inuu soo celiyo uu ka maarmay uuna baahan inuu soo celceliyo laakiin mabaaxidtan luqadda sida qur-aankii oo carabi kusoo degay ugu baahan yahay ayay sunnadii oo luqal carabiya ku timid oo nabigu ka hadlan alay slam ugu baahan hal meer haddii laguu sheega macnaheedu ma aha mabaaxidtan luqada amar iyo nahy iyo caam iyo khaas iyo waxaan la socdoo dhan qur-aanka keliya khuseeyaan maaha laakiin wuxuu ugu muhiimsan yahay uguna horeeyaa intay khuseeyaan masalada labaad mabaaxid luqaan gelaynaa luqaduna waa laba qaybood luqadu waa akhbaar iyo inshaa khabar iyo inshaa wey mabaaxifta innaga usuuliga markaynu usuuliyiin noqonaysa innoqonayn ina khusaysa mabxathul inshaaga wey mabxathul akhbaarku usuuliga aada uma khuseeyaan walidaalika usuuligu akhbaarta wuxuu ka qaataa wax bisiiqati alkhabar ku soo arooray laakiin macna alinshaa baa looga jeedaa laleeyahay waxaanu qaybinaya ilaa amrin wanahyin wa caamin wa khaasin wa mujmalin wa mubayanin wa naasikhin wa mansuukhin uu ku leeyahay waa qismigii inshaha wuxuu qaybinayo khabarkii kuma jiro qaybaha dambe waayo sha'niga usuuligu maadaama inshaaga uu yahay curfigooduna sidaa uu noqday qismul inshaa iyo wixii soo gelayeen buu ka hadlaye qism alakhbaar iyo fii hanaaya alkalaam way ku iman doontaa kadib wuxu albaab alawal baabka u horeeya fi llugaati lugada iyo abxeedu ka hadlayaa wa fiihi fusuulun fusuul baana ku sugan baabkan gudihiisao oan u qaybinaynaa waa sagaal fasal baabkani sagaal fasal buu ka koobnaan doonaa sagaalkan fasal aan marayno muran iyo dood badan baan mari doonaa sidii caadiga ahayd dooddaa iyo murankaa badaneen maraynana khilaaf badan oon wax thamara a ah lahayn oo lafdi ah laakiin lagu xiiqa waan maraynaa warayada sida loo dhigay oon laysku haysto isagoo imtidaad caqadi ah leh oo muctasiliya ashaaciro meeshan qadha isku hayaanna ama ashaaciro dhexdooda fooddu isla gelayaan ama muctasila foodu isla gelayaan oo laysku qaybsan yahay oo qayba shaaciriya muctasilana dhinac marayaan qayba shacir muctasilana dhinac marayaanna iyo masaa'ilkii abwaabu alcaqaa'idka ugu dhibka badnaa qaybo ka mid ahna fii thanaaya abwaabu lugana waan maraynaa wayna soo geli doontaa meesha u horeysay ka bilaaban doontaa marka alfaslu lawal fasalka ugu horeeya fi lwadci lugadan dejinteeda iyo samaynteeda wey sida haamishka dadkaan isku nuskhada ugu qoran lix mas'alo uu kaga hadlayaa hadalka kooban ee soo socda lix mas'alo buu kaga hadlayaa masaa'ilka qaarna aad bay u kooban yihiin kuwana muran baa geli doona ta koowaad wuxuu ka hadli doonaa sababta keentay luqad eraya iyo alfaadan inay samaysmaan ama ha la sameeyo ama ciddii samaysa inoo kaadi in la sameeyo erayo iyo alfaad maxaa sababay marna wuxuu leeyahay erayadan iyo alfaadani maxaa loo sameeyey maxay maxay ka turjumayaan marna waxaa la leeyahay ereyga laftiisa la sameeyey baa laga hadlayaa ee macno tusaya marna faa'iidadaa laga hadlayaa marna erayadan yaa sameeya luqadan sideedaba yaaba dejiyo asaasay oo unkay baa laga hadlayaa marna see lagu garan karaa baa laga hadlayaa wuxuu yihi lamaa masat sababtii buu ka hadlay markay masat mas lamaa masat ilxaajatu xaajada iyo baahidu dadka markay taabatay ila tacaawuni in la iskaashado watacaarufi iyo isbarasho erega waxaa la yidhi tacbiirka waxaa ka habboonaa watacarufi waya tacaarufku isgarasho weeye laakiin macnaha loo jeeda tacaruf weeye in qofku waxa uu raba iyo dareenka qalbigiisa ku jira la ogaado loo baahday wa kaana lafdu ereyguna uu ahaa afyado mid ka faa'iida badan min alishaarati tilmaanta iyo walmithaali tusaalaha waa licumuumihi lafdigaa ka caamsan wa aysaru kana fudud jawaabtii weli maynaan gaarinoo udica biizaa'i almacaani adihniyati lidowraaniha maca halkaasuu jawaabtu dhici doonaa lamaa masat ilxaajatu shardigii soo bilowday halkaasay jawaabtu tegi doontaa oo wa kaana lafdu u ahaaday ku ka faa'iida badan min alishaarati tilmaan iyo farfiiq iyo walmithaali tusaalayn iyo muuqaal la sameeyo licumuumihi isagaa ka caamsan wa saru kana fudud lianna alxuruufa maxaa yeelay xuruuftan lafdigu ka kooban yahay macnaa alfaadu kayfiyaatun qaabab kala duwan weeye oo tacridu u soo bambaxda oo la soo daristo oo ku soo dhacda linafsi nafta addaruuriyi dhicitaan lama huraana ku soo dhacda qaabab lama huraanana ugu soo dhacda intaa markay dhacday baa wadica la dejiyey biizaa'i almacaani macaanidii addihniyati maskaxda ku wareegaysa iyo qalbiga baa alfaad loo dejiyey maxaana caddaynaya lidawaraanihi lafdigu wuxuu wareegayaa macaha macaanidaa maskaxda iyo qalbiga ku jirta buu la socsocdaa hadba liyufiida inuu faa'iideeyo annisaba isu tiirinta waxa ka dhalanaya iyo walmurakabaati wixii la isdul saaray ka dhalanaya duuna almacaani almufrada macaani keli keliyao alfaad macnaheed inuu faa'iideeya looma dejinin ilaa haddii waa loo dejiyaan dhahno fayaduuru dawr baa ka dhalanaya waxa aad aragto wax badan buu isuguye wuxuu yidhi baahida sababta lugada loo dejiyey dadku qof walba waxbuu dareemayaa insaanku waa ijtimaaci baahidiisana isagu iskuma filla dadkii inuu kaashadu u baahan yahay haddii wax la wada qabanayo haddii wax la kala iibsanayo haddii wax la isu sheeganba dareenka iyo shucuurka qalbigiisa ku wareegaya wuxuu u baahan yahay dadku waxa ugu gudbiyo gudbintii inuu tilmaamo midaaro naqsi baa ku jira sida dhagoolkii oo kale inuu tusaale wax intuu tusiyo wax tuso way ka dhignaata waxaasoo kalean rabaa iyadana waa qaasir iyo erey inuu ku hadlo wuxuu ka tegay meeshan kitaabadii qoraalkii waxay dhaheen kullu maa saxa talafudu bihi saxad kitaabatu wax kastoo af laga hadli kara waa la qori karaa taabadii muuna ka hadlin haddii laisbarbar dhigo lafdi erey lagu hadlo iyo mithaal tusaale iyo tilmaan midaara lafdigaa ka faa'iida badan saa darteed baa lafdi in la dejiyo ay xaajadu keentay marka waxa mawduucee la dejiyay waa alfaad ishaare iyo mithaal midna ma aha sababta lafdiga loo doortay buu cabdiray wuxuu yidhi licumuumihi wa aysaru wuu ka caamsan yahay oo lafdigu daata haddaad cabirayso iyo macno haddaad cabirayso macduum iyo mawjuud haddaad ka hadlayso shaahid iyo haa'ib haddaad ka hadlayso xaadir iyo haa'ib haddaad ka hadlayso lafdiga way wada cabiri kartaa laakiin kuwan kale intaa ma wada cabiri karaan waana ka fudud yahay fudaydkiibuu tacliiliyo wuxuu yidhi qofku waxa uu doonayo uu kala duduwanaanayaa erayadan lagu hadlayana inta aadan soo bixinin macnihii baad sawiranaysaa erayadiina qaabab kala duwan oo qaabkii macnihii aad rabtay ee kala duwanaa ah bay u dhigmi karaan ishaaradii iyo mithaalkuisa saas maaha saa darteed wuu ka fudud yahay inuu qofka u gudbiyo waxaad rabto iyo waxaad ka doonayso lianna alxuruufa alfaadu uga jeedaaye kayfiyaatun weeye tacriidu linafsi nafta iyo shucuurka iyo dareenka iyo rabitaankeeda aldaruuriyi ee ahaa u soo bambaxda oo la soo darista kadibna uu gudbiyo wadica waxaa la dejiyay haddaba alfaadii alfaadani biizaa'i almacaani macaanidii muqaabilkeedaa la dejiyay oo loogu talagalay addihniyati maskaxda ku wareegaysa waxaa la yidhi marka aynu alfaadii macno ka hadalno wixiina macno bannaanka yaalla uu leeyahay insaan baan nidhi xajar baan nidhi khashab baa nidhi kitaab baa nidhi kitaabkani makaa banaanka yaalla ee muuqda ee macluum fi lkhaarij ah baa lafdiga asar ahaan loo dejiyey mise macnaha kitaab ee maskaxdaada ku jira asar ahaan leh halkaasaa muran ka dhashay isagu wuxuu rajaxay wadiica biizaai lmacaani dahniyaniyati macnaha maskaxda ku jirtaa ku jiraa loo dejiye kan filkhaariji looma dejinin ma daliil wuxuu uhi waa lidawaraanihi lafdigii wuxuu wareegayaa macaha maca almacaani dihniya wixii madaxaaga ku jira ama aad malayso baad ereyga u isticmaashaa walaysa bidaruura xaqiiqa inuu yahay haddaad meel ka soo baxdo ood wax taagan geed u malaysay waa geed baad dhihi waxaad dhici karta dad inuu yahay isagoo dad ahna intaad fiirisay geed intaad moodood u malaysay waa geed inaad dhahdaa laga yaabaa ama waa dad inaad dhahdo geed noqdo adu maxaad isticmaashay wixii maskaxdaada ku jiray dihnigaaga ku jiray baad u isticmaashay waqad laa yakuunu fi lkhaariji kadalika qad laa yakuunu fi lkhaariji kadalika dad waxaa u malayso qur-aan wakaa qur-aan weeye intaad dhahdo inuusan qur-aan ahayn baa laga yaabaa ereygii qur-aan ee lafdiga ahaa baad u isticmaashay bina'an calaa dannika maskaxdaada wixii ku jiray baad u isticmaashay saas darteed haddaad dhagax u malaysana dhagax wayaad dhihi haddaad geed u malaysana geed wayaad dhihi haddaad qodax u malaysana qodax baad dhihi inay xaqiiqo noqotona waa laga yaabaa wixii fi lkhaarij joogay waafaqda inayna waafaqinna waa laga yaabaa qadiyat dawaraan waa masaalik alcil inagu iman doonaa fi lqiyaasi dawaraankaa daliil waa buu yiri qolaa diidaba waxay dhaheen maya lilmacaani alkhaarijiya loo dejiya dhagaxu dhagaxaa loogu talagalay amaa iطlaaqan la iطlaaqayo alaa calaa ictiqaadi sixatihi waad u teli adaa u maleeyey inuu yahay baad ugu itlaaqdaye sokanay caddaatay isaga inuusan ahayn oo itlaaqu khalad ahaa ma markana walaa cibrata bidani lbayini khataw murankaasi wax hamaroo badan ma laha laakiin waa muran xoog badan oo intaas aad baa laysu jafaa faa'iidada wadcigu maxay tahay hadda saddex baad baratay sababta keentay waa qofkii in loo sheego waxaa la dejiyey waa alfaad liannu iyadaa kana caamsan kana faa'iida badan ishaare iyo mithaal waxa loo dejiyeyna wuxuu rajaxay macaani dihniya weeye almawduucu lahu faa'iidada wadciguna hal mas'aluu ka cararayaa ilaa fayaduurida ku imanaysa wuxuu leeyahay alfaadan ma macaani lmufradaa loo dejiyey mise macaani lmurakaba iyo nisbada ficilka iyo faacilka ka dhexeeyaa loo dejiyey marka qaa'im la yidhaahdo iyo qiyaam ma nisbada loo tiirinayo qofka qiyaamka loo tiirinaya nisbadaasaa loo dejiyey mise alfaadan mufradadaa macnaha loo dejiyey wuxuu leeyahy may waxaa loo dejiyey tarkiibaadka iyo nisbada qofka sifada qaadanaya iyo wasfiga ka dhexaynaysaa loo dejiyey lilmacaani lmufrada looma dejin macaani alfaad looma dejinin maxaa dhacaya haddaan dhahna macaani alalfaad ilmufrada loo dejiyey dowriyo tasalsul baa dhalanaya sababtoo ah haddii alfaadda macnaheedu waa iska macluum looma dejinin marka la isu geeyo la isu tiiriyo la isku qabto inay macno faa'iidayso ay ka cabirto oo qofku wuxuu rabay sheegtaa loo dejiyey haddaan dhahano macnihii baa loo dejiyey mufradada ahaa okay tanii tarkiibkii faa'idaysay iyadii mufrado in loo dejiyay wax iyada khaarij ka oho tusaa faa'iidayaa loo baahnaan lahaa saa in loo dejiyey kaa khaarijkaana mid kale oo isna sii faa'iideeya inuu taa faa'iideynayo u baahnaan lahaa waxay way isku wareegeysan lahayd marka meel aan loo baxa meermeerta waxay noqon lahayd meel looga baxa aan lahayn sayna taasi u dhicin alfaadan waxaan leenahay lilmacaani lmufrada looma dejinine inay faa'iideyse waxaa loo dejiyey inay faa'iideysa fi tarkiib annaga zaydun haddaadna tiraahda zayd keligii ish faa'idatu haddii aad ka cabirtood tiraahda zaydun maxaan ka faa'idnay waan ku maqlay haye istaag oo u istaagay aan faacilkii la aqoonin maxaan ka faa'idnay waxba maadaama inaad waxaad dareemaysay dadka u faa'iideysa aada rabto tarkiibaadka iyo nisbada macaanida ka dhalanaysa in dadka laysku fahansiiyo baa loo dejiyey alfaad mufrada inay faa'iidaysana looma dejinin wailaa ilaa iyada haddii loo dejiyey iyada lafteeda in loo dejiyey wax sii cadda u baahnaan lahay kaa sii caddaynaya wax sii cadda u baahnaan lahaa wailaa fa yaduuru isdaba wareeg bay noqon weyr walam yahbut ma sugnaanin tacyiinu lwaadici ciddii luqada dejisay in la cayino yaa luqadan sameeyey lama garanayo waxay noqon kartaa allah inuu dejiyo tawqiifi tahay waxay noqon kartaa isilaax inay tahay dadku samaysteen waxay noqon kartaa qaar tawqiif inay tahay qaar isilaax inay tahay laa yucraf wax daliilan ah looma hayo warkaasi waa warka raazi iyo rag lamida ay liljamhuuri u tiirinayaan jamhuurtaasaa qabtay leeyihin qaarna waxay ku dhahayaan kathiir min ahli lfiqhi iyo ahli taxqiiq iyo qaadi abubakr albaaqilaani iyo abu yacla bn alfara iyo rag badan baa qaba lama garanayo qowlkan walam yahbut tacyinulwaadici waxay ka dhigan tahay lama garanayo tawaquf bay ka dhigan tahay oo afar madhab buu inoo sheegi doonaa marka hada almadhab alawal madhabka labaad waxaa weeye allah baa dejiyey wey madhabka labaad waxaa weeye maya kulluhaa isilaaxiya wey kulluhaa waa tawqiifiya iyo kulluhaa waa isilaaxiya iyo qaarna waa tawqiifi qaarna waa isilaaxi buu noqon karaa iyo lama yaqaano afartaa madhab weeye nuxurku isagu wuxuu rajaxay walam yahbut tacyiinu lwaadici waa qowlka jamhuurta ninka nuskhada aan iyo ragga lamidkaan haysanno muxaqiqeeda ah cabaad ibnu sulaymaan asaymari almuctazili buu u tiirinayaa hadaa kalad mualifku waxa u waa qowlka jamhuurtii ay u tiiriyaan oo raasiya atbaacdiisa qabaan oo labadaa qaadi qabaan oo tawaqufkaa ah wey washaykhu sheekh abulxasan alashcari isagu waa madhabkii labaad zacama wuxuu sheegtay ana allaha tacaalaa allah wadacahu inuu dejiyey wa waqafa qaafka shid uu ku dul istaajiyey cibaadahu addoomihiisa calayhi cala alugati ilaahay baa luqadan dejiyey ilaahay baana addoommadiisi baray kadibna way kala dhaxleen buu yidhi waa liqowlihi tacaala wuxuu yidhi saddex aayadood baa u de wuxuu yidhi anagu waxaan haystaa buu yidhi saddex arrimood baa u daliila mid waa qur-aanka oo naqli ah midna waa caqli midna waa maxduur ka dhalanaya saa haddaan la dhihin mid wuxuu yihi waa naqli qur-aano liqowlihi tacaala saddex aayadood baa u daliila weyy wa callama aadama alasmaa'a buu baray kullahaa dhammaantood asmaadoo dhan ilaahay aadam baa baray haddii la yidhi de luqaad dee asmaada waa lagu hadlee ilaahay baa baray kow laba maa anzala allahu biha min sulطaan in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuha antum wa aabaa'ukum maa anzala allahu bihaa tasmiyadeeda kuma soo dejinin min sultaanin qoladan waxaa lagu damiyey dembigu wuxuu ka yimid inay bixiyeen magacyo uusan ilaahay saa ugu talagelin u soo dejin buy wa qowlihi tacaala wktila min aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ilaahay baa midabkiina iyo luqadiina kala duwan macrad اlimtinaan baa la keenay imtinaankuna de waa luqadii inuu baray buu yidhi ta saddexdeedood naqliga qabsuu yidhi daliilka taasa taasaan ku hayaa inay tawqiifi tahay naqliga daliilka koowaad weeye addaliil الthaani waliannahu shan maxay waliannahu shaniye low kaanad luqadu hadday tahay isilaaxiyatan meeddada isku afgarteen laxtiija waxaa loo baahan lahaa fii tacliimiha baritaankeeda u horreeyey ila isilaaxin aakhara isilaax kale oo iyadana dadka bara wa yatasalsal uu isdaba socon oo silsilad baa furan luqadan isqilaaxi wayaad dhahdeen kuwii u horreeyey wixii baray isqilaaxa markay dejinayeen say u dejin lahaayeen ay isu fahmi lahaayeen waxay isku fahmaan ay wax u wada dejiyaan cid bartay u baahnaan lahayd taana isqilaaxi ka dhig iyadana taakana se loo dejiyey iyada lafteeda isqilaaxi kale u baalayd jaantaa fura wiyo meel soo dhamaata madayb ka saddexaad walaa jaaza hadday istilaaxi tahay waxaa banaanaan lahayd atakhyiru in la bedbedelo luqadan soo qola ma samaysan qolo kale in dhalan gediyaan baa iman lahayd fa yartaficu alamaanu amaankii kalsoonidii baa ka kor noqon lahayd oo lumi lahayd can isharci sharciga isticmaalkii luqadiisii qolaasaa u taqiinano luqadii aan bedelo mid cusub aan samaysana marka la yidhaahdo alfaadii sharciga saa loo yaqiiniyay oo saa loo isticmaalaya dadku samayn lahaayeen marka kalsooniyaan ku qabnay intaasoo boqoloo sano iyo kun iyo waxoogay sano kasoo wareegtay ereyada sharcigu luqada u isticmaalay inay sidii tahay waxbaa isbedel lah amaanadaa lumi lahayd alfaadda horta sidii dadkiiba hore u sameeye sidii dadkan hadda ma u tahay baa wareer noqon lahayd saddexdii buu ka jawaabaya ujiiba waxaa looga jawaabay marka qowlka abulxasan alashcari loo tiiriyey rag badan baa isna iyagana ku tegay ibnulxaajib iyo sayf alaamidi iyo arazi fi bacdi kutubihi iyo adaahiriyadii sheekhay ashcariyadee abubakr ibnu fawrak iyo rag badan baa iyana madhabkaa qaba qof iyo laba iyo maaha rag badan baa doortay oo leh waa biyo kama dhibcaanku kan waay wa ujiba waxaa looga jawaabay amaa aayadaha kow biana alasmaa'a asmaadan ilaahay aadan baray simaatul ashyaa'i ashyaada calaamadaheeda iyo wa khasaa'isa waxay gaar la kala tahay wey ee luqaad loogama jeedo laa nusallim in luqaad looga jeedo asmaadan waxana waa khasaa'ista ay leedahay farasku orodkiiyo dagaalku ku fiican yahay awrku rarashadu ku fiican yahay dibigu beer qodaalku ku fiican yahay khasaa'ista ay leedahay iyo calaamadaha lagu kala garto ilaahay baray walismu min asimati bay dheheen aw min asumuwi waidaa warada alixtimaalu batala istidlaal horta nuxurka intaa la raba in la gaadho intaa waay aw ma sallamnaa in ilaahay baray aw maa sabaqa wuxuu hormaray wadcuhaa dejinteedaa ilaahay baray oo khalqiga uun aadan ka horreeyey luqadan intay dejiyeen kadib aadan ilaahay markuu abuuray ummadihiina la baabiiyey ilaahay iyadii inuu baray taana waa dhici karta wa maca wuruudi ixtimaalayni almumkinayni laa daliila fi laayati kow maa anzallah biha min suldaanin canaanta iyo ceebeynta dhaleecaynta la dhaleeceeyeyna laysa litasmiyati inay ku magacaabeen bal lilictiqaadi inay ilaahnimadaa rumeeyeen weeye dembigu inay manaata iyo cuzaa u bixiyeen maaha mujaradkeeda inay ilaahintay u bixiyeen haddi ilaahnimo caqiideeyeen wey lilictiqaadi wey ictiqaadka xun baa lagu dhaleecaynaya lianna asmaadan manaati iyo cuzaa iyo laata waa asmaa manquula ee murtajala ma aha min almanaan iyo min allaahi yaa laga soo naqliyey casiiskiiyo maadaama laga soo naqliyey saana loo guuriyey kadibna macnaheedii la ictiqaadiyey maa anzala allahu biha min sultaaninta mujarad tasmiya mehe tasmiya maca alictiqaad asaaskan ictiqaadka xun waa saasaan kaga jawaabnay maa anzala allahu biha min sultaanin wakhtilaafu alsinatikumna imtinaan soo ma ahayn watawqiifu tawqiifka aad sheegatee mana wadcigii ilaahay baa baray ahaana yucaariduhu waxaa ka hor imanaya ixtimaala aliqdaaru inuu awood u siiyey inay ku hadlaan ama ay dejiyaan inay luqad samaystaan ama ay ku hadlaan awoodduu u siiyey iyada lafteedu imtinaankay gelaysaa aayaddana waa soo geli kartaa walaysa xamlu laayati calaa haada biawlaa min xamliha calaa haada wa idaa warada alixtimaalu batala alistidlaalu iyadan halkaa ka bax watakyiiru ya inay wadciga uu awood u siiyo iqdaarku awood inuu siiyo wey awooddaa laba labad noqon kartaa calaa wadcihaa iyo cala nudqi biha haddaba hadday noqotay tawqiifka iyo calaa wadcihaa iyo calaa nudqi biha saddexdaa ixtimaal maxaad ka keliya ugu xambaartay inta waa suuragal tarjiix bihayri murajix waaye marka widaa waraada alixtimaalu batala ka baxalkaas wataghyiiru bedelka luqadana low waqaca hadduu dhaco lashtahaara caam buu noqon lahaa ha watacliimu isilaaxaa sheegtayna bitardiidi in la celceliyo iyo walqaraa'ini qaraa'in ku xeeran sida ishaarada iyo tacayunka oo kaleeta kamaa sida carruurta waa sida maraaqigu kudhisa fa bilishaarati wa bitacayuni kaطifli fahmu di lkhafaa walbayini fahmu dilkhafaa walbayini caruurta see loo baraa bu yiri ishaaraad iyo in laysu tiltilmaamo iyo in laysugu celceliyey iyo qaraa'in baa asalkeedii isbaridda ah caruurtaba tusaale usoo soo qaadu yiri ilmaha yarkaa ah, see luqadda loo baraa isagoon waxba aqoonin markaad tiraahda soo qaad meelaha uu fiirfiiriya wax kale u waayo uu garan wixii soo qaadma lahaa ka inuu yahay watacayuni wey isagaa caynoobay wax kaloo meesha la qaadaba ma laha wax kaloo isii markaad dhahdo hareeruhu fiirfiirin isidii garay laakiin kitaabkana ma yaqaano koobkana ma yaqaano isii koobka markaad dhahdo koob maqal koob maxaa la dhahaa meeluhu fiirfiirin wuxuu soo qaadoo kale markuu waayo tacayana ama adaa u tilmaami oo dhihi koobka isi koob tilmaantii magacii iyo farfiiqi buu iskula qabsan oo ku baran fa bilishaarati wa bitacayuni kaطifli fahmu dilkhafaa walbayini watacliimuna waxay noqday bitardiidi ku celcelin walqaraa'ini iyo astaamo ku xeeran kamaa lilatfaali sida carruurtaba loo baro dadkii weynaa carruur laga soo qaaday ka waran watakyiiru bedelka low waqaca hadduu dhaco lashtahaara caam buu noqon lahaa waayo arrin muhim ah buu ku tacalluqaa walamaa lam yashtahir takyiirka dalla calaa cadami alwuquuc falam yartafic ilamaanu can sharci wa abu haashim almuctazili ibnu abi caliy aljubaa'i wuxuu yidhi alkulu luqadoo dhan musطalaxun isafgarad u yihi luqaddu maxaa yeelay maxaa u daliila yidhi isagana caqliga iyo naqliga u daliila wey oo si fiican la isugu jaangooyey kow wa ilaa haddaynan istilaaxi hayn fatawqiifu tawqiifkan aad sheegaysaan imaa bilwaxyi inuu noqdo qasiimkeedu ow bikhalqi cilmin daruuriyin ah imaa bilwaxyi inuu noqdo ilaahay baa dadka luqadii markuu dejiyey baray see u baray ma cilmi daruuri oo caqligooda ku ah, qalbigooda ku abuuray mise waxyi iyo nabi ula soo diray ima bilwaxyi sa haddaad dhahdaan fatataqadamu lbicatu bicadaa ka horey ka hormari cala luqati luqadii wahiya bicaduna mutaakhiratu way dambaysaa binasi lqur'aani liqowlihi tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin maanaan soo dirin ilaa bilisaani qowmihi luqada qowmkiisaan lasoo diray luqadii iyo risaalada ka horreeya marka luqada horeysa haddaad dhahdaan bilwaxyi bilbictha dadka lagu ogeysiiyey bilbictha lagu ogeysiyey waxay haddaad dhahdaan bicthada iyo luqada luqadaa ka horeyso qur-aanku yidhi idinkana waxaad rabtaa in adaan bicthadaa ka horreysay qur-aankii baad mukhaalafaynaysaa ko aw bikhalqi cilmin ba alla ku abuuray baad dhahdeen daruuriyin uu ku qasban yahay oosan khiyaar lahayn baa ilaahay garansiiyey o ilaamiyey cilmigaasoo fii caaqilin qof caaqila lagu abuuray oo mukallafa fa yucarifuhu tacaalaa allah baraya daruuratan barid uu ku qasban yahi oosan khiyaarkii lahayn isagoo yaqaanuun buu is arkayaa sa haddaad dhahdaanna maxaa ka dhalan maxduur kale falaa yakuunu noqon maayo mukalafan insaan kastoo macrifatullaahi mukalaf kuma ahayn haddii cilmi daruuriga lagu beero mukalafnimadii uu ka bixi mukalaf cala almacrifa maaha aw fii hayrihi aw bikhalqi cilmin daruuriyin fii hayri caaqilin midaan caaqil ahayn baa cilmi daruuri fa baciihu huwa baciid aad ba ufogtahay isagaba caaqilba mase dadka waxu fahansiin si isagu u intaa markay falamaa waxyi baa lagu daray markay intafad liannahu bicadii waa hormari bay dhow maxduura cilmi daruuriya fii caaqilin ama hayra caaqilinna intafad liannahu yucaaridu takliifa bimacrifati illaahi dalla calaa ana alkula isilaaxiyo halkaas isaguna ka misa wa ujiiba waxaa loogu jawaabay isaguna biannahu yulhamu lcaaqilu baa la ilhaaminayaa aw bikhalqi cilmin daruuriyin fii caaqilin baan qaadanaynaa waay bianna waadica maa mid dejiyey unbaa wadacahaa dejiyey min gayri tacyiinin waaqi waadic ilan calaa madhabi isaga tawaquf wey mualifku calaa madhabinaa waadicii lam yatacayan markaan dhahno qofkan cilmiga daruuriga ee la siiyey in luqadan la dejiyey bay noqonaysaa ma allah baa dejiyey ma khalqi baa istilaaxay oo dejiyey lama garanayo wabittaali ilaahay mabuusan aqoonsanine macrifadii weli mukalaf buu ku yahay sallamna in ilaahay baa cilmi daruuri ah qofkii siiyey wa in sullima lam yakun qofkaasi noqon maayo mukalafan bilmacrifati faqad masaladii macrifada un baan lagu takliifinayninoo cumuumu takliifka isaga laga istinoonaya dadka dambena mukalaf bay noqonayaan madhabka haalidkahana halkaasu ka baxay <laughs> madhabka raabica waqaala ustaad abu isxaaq isfarayni wuxuu yidhi maa waqaca bihi wixii u dhacay maa iyoladii kii waqaca u dhacay bihi isaga atanbiihu baraarujin ila alistilaaxi qaabka laysugu afgaranaya luqadda inta qadarka asaasiga daruuriga lagu garanayana tawqiifiyo wey allah baray dadka walbaaqi inta kalena musطalaxun calayhi weye ay ama yaxtamilu listilaaxa ya warkaasi isxaaq alisfaraa'ini baa loo tiiriyey mintaasu saasuu u yidhi waxoogay qeybta dambe walbaaqida mualifka waa lagu haystaa walbaaqi musطalaxun muuna dhihin yaxtamilu الtawqiif walisطilaaxa buu yidhi ninkan inta soo hadhay qadar muakad weeye waa tawqiif isaga qadarka wax lagu kala fahmaya asaaska inta kale mutawqifam istilaaxi wey labaday dhici kartaa ayib intaa murankaasaan gallay hal ilkhilaafu lafdiyun am macnawiyun aljamhuuru calaa anahu lafdiyun wax ka dhalanaya usa jir hadda luqadii waata alfaadeedina waata nusuusta ay kusoo aroortay axkaamteeda mukalaf baa kuna walidaalika khazali iyo ataaji subki iyo ibn iyo rag lamida waxay leeyihiin khilaafka lafdi wey laa thamarata lahu laakiin qolya almaawardiya laga sheegay baa laga soo sheegaa war khilaafku macnawi weeyo khilaafku lafdi maaha doodka qaba lafdi ala kuli xaal ka soco wa ariiqu macrifatiha waa qodobkii ugu dambeeye lixaad ariiqada lagu baranayo luqadii dadkii inaga horeeyey ilaahay baa dejiyey maba horaa ku hadlay ama tawqiifi wehda way istilaaxeen kaadooni ba dheh see lagu baran karaa ay luqada ku guurtaa annaqlu lmutawaatir waa ariiqa koobaadee lagu naqliyo si mutawaatir dadku inay ukala naqliyaan u kala guuriyaan aw ilaxaad ama si aaxaada loo kala guuriya qaarkeed luqaddu qaab hadday mutawaatir noqoto qayb baa axaad noqon karta oo dad koobanun kuu sheegayaan aw istinbaat alcaqli min annaqli ama caqligaa ka soo qaadanaya min annaqli naqligii waxbuu isu geygeynayaa jus-iyaad buu istimbaatayaa marka istinbaat buu ku keenayaa tusaale kamaa idaa nuqila haddii lasoo naqilo ana aljamca almucarafa bilalifi wallaami ismiga jamca la tacriifiyey yadkhuluhu listihnaau istihnaa gala xaggana waxaad ku taqiinay istihnaa'u micyaaru lcumuumna waa taqiinay wa annahu istihnana waxaa la yidhaahdaa ikhraaju bacdi maa tanaawalahu wixuu uu lafdigu kulansaday ee soo gudagalay qaar in laga saaro allafdu lafdigu kulansaday maxaa ka dhalanaya natiijada marka caqligu markuu muqadimaadka ay sugeeyo lafdigan almucaraf bilalifi wallaame jamaca istinuhu waa galaa istinaa wixii galay qaar ha laga soo saaro wey istinuhuna astaanta cumuumku ahaa intaa markaa isugeysa maxaad ka soo saaraysaa kaas inuu caam yahay fa waxaa la fa yaxkumu caqligu wuxuu xukumayaa bicumuumi inuu lafdigan caam yahay buu xukumayaa idan muran badan baa ku jiro waa mal caqlu caqliga asirfu khaaliska ah falaa yujdi waxa ma tarayo waayo luqadu naqli maxdi ah way asalkeedu halka mas'alada wuxuu tilmaamayaa iyagu masalatu istinbaadka masaladay la yidhaahdaan luqada qiyaas ma ku sugnaataa luqadu hal tahbutu bilqiyaasi masala khilaafiya wey alfasl الthaani fasalka labaad fi taqsiimi اlalfaadi alfaadii inaan qaybino biictibaari madluuliha fasalkan wuxuu ku sheegi doonaa saddex taqsiim oo lafdigu leeyahay buu ku sheegi doonaa ma dhibana taqsiimka koobaadi ka asaaska u aweeye labada dambe dalaalatu lafdi lafdigu markuu ku tuso calaa tamaami musamaahu wixii loo bixiyey oo dhammaystiran ereygan wax laalay wixii tusayey oo dhammaystiran markuu tusaya loola jeedo mutaabaqatun way way isdabooleen eraygan la isticmaalay ulajeedada laga leeyahay iyo wixii loogu talagalay asal loo dejiyey mutaabaqadu waxaa weeye ulajeedadaadii iyo macnihii loo dejiyey baa isdaboolay maalan macnaha loo dejiyey xaqiiqana waa noqon karaa majaazna waa noqon karaa xaqiiqadiisu luqawiyana waa noqon kartaa curfiyana waa noqon kartaa sharciyana way noqon kartaa linaqul si ay u fududaato ka salaati fi curfi sharci aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtasamatun bitasliim soo maa hada tamaamu macna asalaati fi curfi sharci markaad asalaa dhahdo intaasoo dhanna aada ula jeedo dalaaladeeda calaa hada almacnaa ay ku tusta ula jeedo siyaaqana aada ula wada jeedo mudaabaqa la yidhahdaa waa isdabooleen wixii lafdiga loogu talagalay iyo waxaad ula jeeday jab way isqabteen si fiican bay isu qabteen waxay iswaafaqeen marka muxuu yahay wixii loo dejiyey iyo ulajeedada siyaaqa loo keenay ee loo yiri inuu loo isticmaalo baa iswaafaqay weeye mutaabaqadu wa calaa juz-ihi qeyb ka mid ahna uu tusana tadamunun wax soo gudagalay wey isla lafdigii salaadaan dhahan oo rukuuc looga jeedo ama sujuud ah ama ataxiyaad ama qiyaamkii ah so juz min almacna alcaam ka mid maha haddaad kaa siyaaqa ula jeedana lafdigu sida caamkaa ka badan buu kutusayaa laakiin bixasabi ujeeddada iyo siyaaqaad u keentay waxaa weeye waa juz ka mida ah. dilaalata lafdiga marka waxa guud loo dejiyey markaad ula jeeda juz inuu ku tuso dilaalatu tadamun waay ama marka lafdigii la isticmaalay dilaalada mutaabaqada mooyeen rukuucdana lafdigii salaadu inuu ku tusayo markaad rabta halkaa inaad kala baxdo dilaalatu tadamun baa la yihahdaa wa calaa laazimihi wixii ka dhalanaya addihniya ee maskaxda ku jiray caqligu keenayena iltizaamun baa la yidhaahdaa libaax baan sheegnay khutuura inaad dareento macnaa ama geesinimo aad dareento waa wax macno ku jira maskaxda waxaan lagu yaqaano wey intaa macnahaana waa iltizaam saddexdan dalaalada lafdigu uu kutusayo waa dalaala wadciya muطaabaqadu dalaalatu iltizaamna waa dalaala caqliya tadamunku ma caqli waa mise waa lafdi wadci ah ikhtalafu wax thamaro badanna ma laha khilaafkaas walidaalika mabxadkan sidaa in loo dabaqaayey waa manaadiqada iyo usuuliyiintu ka dhexeeyaa mushtarak u yahay waxaa weeye mabaaxida mushtaraga ah bayna cilmi usuuli wa cilmi alkalaami ama mantiq walidalika saaxibu sulam waxaan filaya inuu dhihi jiray dalaalatu lafdi calaa maa waafaqah yadcuunaha dalaalata almutaabaqa وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزاamهم in بcqل التزم marka labada meelood waad igu tegay haddaan intaa ka badan faahfaahinta inta usuuliyiintu ka qoraan ku anfici weydo kuwa manطiqa xaggooda aadiyo kuwaasaa wax badaan faarfaari iyo daa'iraة الnisab iyo macaanida markay ka hadlayaan ayib wlafdu lafdigii indalla hadduu ku tuso juzhu qayb isaga ka mida marka gaar loo saaro calaa juzi macnaahu juskaa gaar loo saaray macnihiisa uu ku tuso ou macno yeesho fa murakabun wey wa ilaa fa mufradun haddii kale mufrad wey alfaadda waxay u qaybsataa mufrad iyo murakab mufradka asal ah murakabna waxaa looga jeedaa laba iyo ka badan wixii la isu keenay inuu macno yeesho kaliyo in kale istithnaa'aadkeedu gadaal bay ka iman doontaa taqsiimaadka dambe laakiin asalku qaybta asalka unbuu ka hadlaya hadda waxaa murakabkaa wuxuu yidhi waa wax haddaad kala qaybiso mid walba macno yeelanaya keligii macno leh haddaad tidhaahdo murakab weeye murakabkii saddex baynu naqaanaa maxay ahaayeen ah, isnaadi idaafi iyo masjid bacla iyo bak waa laba erey marka laysku qabtana macnay leeyihiin marka la kala qaadin walba macnuu leeyahy haddaad qof u bixiso zaydun qaa'imun zaydunna macnay leedahay qaa'imunna macnay leedahay kans marka la kala gooyo mid walba macno yeelanayana murakab baa la yidhaahdaa waxaad ka garatay halkan waa la ysku rakibaya macnay soo kala lahaayeen hadduusan marka la qaybiyo macno yeelanayninna hadduusan sidaa ahaynna mufrad wey hadduusan sidaa ahayn erey baan markii hore idhi haddii marka la qaybiyo usan macno yeelanaynin baan idhi halad weeye cibaaradaas hadduusan sidaa ahaynna mufrad waayo bidalil maxaa yeelay mufradka waa laba waxaa qayb waxaa waa laba qaybood maa yaqbalu lqismata wamaa laa yaqbalu lqisma xarafkan ba'da hal taqbalu lqisma iyo nuun iyo ya iyo nuun keligii la qoray macno ma leh mufrad weeye marka lafdi mufrada waay kalxuruuf alif ba ta ta mufradaad wey wa maca dalika laa taqbalu lqisma amaba haddii la qaybiyo macno ma yeelanayo zayd baa زيد yidhahda bal أما gaar u istaaji ama zayd iyo zayd iyo yaada israaci ama daalka gaar u dhig macnu yeelanaya bilaa macnu noqonaya gaana mufrad baa la yidhahdaa wey walmufradu maadaama mufradku u ku bilaabay ima an laa yastaqila inuusan keli la noqonin bimacnaahu macnihiisa wahuwa alxarfu wey inuu macno tuso keligii ma istaagi karo keligii ma noqon karo xaraf maa laysa lahu macnan fii nafsihi waay lakin fii hayrihi marka lagu daro buu macno yeeshaa aw yastaqila macno waa la keliyoobaa wahuwa alficlu weeye in dalla hadduu ku tuso bihayatihi qaabka uu u yaallo calaa axadi اlasminati zamanadii midkood ahalaaثata ee saddexdaa maadi iyo xaal iyo mustaqbal intaa waa taqineen soo maha way fududahay wa ilaa fasmun ismi weeye maxay tahay waa mustaqala zamanna kuma xidhna ma dalla calaa macnan fii nafsihi walam yaqtarin biaxadi اlazmina soo mayna dhihi jirin warkaa si fiican u xifdiya mualifka halkaa halkaa u qabta ismigii wuxuu ka dhigay inuu mustaqil yahay yastaqilu bimacnaahu soo maha war kale inuu keeni doonaa ismigii oo laa yastaqilu bimacnaa uu inoo keeni doonaa halkaa halkaa meelaa meel hainoo taallo waryaasoo adigii saanna soo yiri maahan dhihi doonaa mar dhow ayib lafdigii mufradka ahaa macnaha uu ku tusayo buu yidhi kulliyun iyo jus-iyun buu u qaybsamaa lafdigan macnaha uu ku tusayo ma afraad badan baa wadaagi karta mise hal fardi buu ku dhacayaa baa loo qaybinayaa macnahan uu kutusaya afraad badan hadday wadaagi karto qabila shirkata kulli baa la yidhahdaa wain lam yaqbal ishirkata fa juz-iyan wey adi magacaagu iyo asmaa laclaam hal taqbalu shirkata waa waa juzi nink markii la yidhahdaa rag dumar nin naag faras kitaab kana waa noqon karaa kana waa noqon kana noqon kara soo maha kuliyun weeye mid macno guuda indal in ishtaraka haddii la wadaaga macnaahu macnihiisa qasiimkiisu horay u yar soco wa juz-iyun weeye in lam yashtarik hadduusan cidna la wadaagin qasiimkiisu waa kaa kii kulligahaa buu sii qaybiye la wadaagaya baa maraaxil noqday marka isaguu sii tafriicinayaa mutawaati'un mid iswaafaqay weeye inistawaa hadday siman yihiin afraadda wadaagtay ereygan macnahan hadday u siman yihiin mutawaadi'un mid iswaafaqay weeye in istawaa afraaddu hadday u sinnaadaan maalan salaad baa nidhi subax waa salaad qawaal oo afcaal muftataxa mukhtatama duhurkii casarkii sunnadii faradkii salaad marka la yidhahda xaqiiqadii salaadda way u siman yihiin waxaa la yidhi faras kan waa faras kan waa faras way u siman yihiin xaqiiqada wixii idaafaada uu fiican yahay wuu wen yahay waa idaafaad sifaad dheeraada wey can ilxaqiiqa mutawaadi baa la yidhahdaa wuu iswaafaqay wa mushakikun in tafaawata hadduu kala tegsan yahay hadduu sii u kala xoog badan yahay kalbayaadi wasawaad cadiinku isagoo cadiinuu sii kala cad yahay sooma alwaantao dhan waa sidaa madowgu waa sii kala madow yahay lafdigan waxaan mushtarag weeye bas sax kulli weeye ay cadiin oo dhan baa cadiinkan wada ah lakin wuu sii kala cadiye xaqiiqada caddaynkaa sii kala cad alfaada noocaasana mushakik baa la yidhaahdaa waxaa laga shakisan yahay ma mutawaaiba mise waa mukhtalif kala duwan yahay mutabaayin waaye wa jinsun baa la dhahaa in dalla hadduu ku tuso calaa daatin daata hayra mucayanatin aan gaal far loogu fiiqin kalfarasi farasun baqaratun jamalun rajulun daatuu ku tusay laakiin mid gaar loo cayinay ma jirto mid walbana waa noqon karaa ismu jinsi baa la yihahdaa wa mushtaqun baa la yidhaahdaa in dalla hadduu ku tuso calaa dii sifatin mid sifa u saaxiiba mucayanatin gaara kalfarisi hadduu daatadii maca sifa mucayana la socota tusayana ismigaa mushtaq baa la yihahda ishtiqaaqana baab ugu tegi doonaa wa juz-iyin weeye lam yashtarig hadduusan wadaagsan wa calamun weeye calam in istaqala hadduu la keli noqdo dalaalada macnihiisa wa mudmarun weeye in lam yastaqil sibcadiisa la keli noqonin halka waataan idiin sheegayo waayo damaa'irtu wax fasiray u baahan tahay oo caddeeya macnaheeda halkan jus buu calamka iyo mudmarka u qaybiyey wixii juziga ahaa inuu calam iyo damiir buu qaybiyey dhowr ishkaaloo waxaa halkan caana mashhuura cinda alusuuliyiin markii ereygan sidaan la yidhaahdo lagu keeno marka koowaad waxaa la yidhaahdaa damiirka keligii tan gaarku ma aha ciladanna damiirkii in la tafsiiriyo u baahan yahay ismulishaara ismulmawsuul way la wadaagaan ismulishaarada haadaa keligeed ma anfacaysa inaad wax ku darta maahane ama qaraa'in ismulmawsuulkana silada in lagu lamaaneeyo maahane wa kaftiqaarin usila waa kiibnu maalik dhihi jiray haddaba alxaaja ilaa shayin yatimu litimaami bayaani macnaahu damiir khaas kuma aha maxaad damiir khaas uga dhigta halkan markaad tiri wa mudmarun in lam yastaqil ayib ismulishaaradii iyo mawsuulka xaggey gelayaan calamkii geli maayaan istaqalla ma aha damiirkiina kumaadan darin halkaa naqsi baa ku jira qusuur baa ku jira waxaad tiri marka labaad waxaa la yidhi ismigu waa ilaa fasmun waa mustaqil waa adigiina yiriye labadan aan ku daray iyo damiirka asma aan mustaqil lahayn baadna haddana keentay maxaad adigii haddana lahaa maaha mustaqil yastaqilu haddana waxaadna tiri ismi aan mustaqil ahayn baa jira warkaasna waa warka labaad ee su-aasha labaad ee lagu keeno mid bay midda kale waxay yidhahdeen damiirka maxaad kulliga u gelin weydo juziga u gelisay damaairta ana iyo anta iyo huwa mutakalim iyo mukhaaib iyo haayib ma kulli baa masaajuzi waxay dhaheen ana lilmutakalim baa loo dejiyey wayaqbalu shirkata wa antana lilmukhaaab baa loo dejiyey wayashtaraku fiih wahuwana lilghaayib baa loo dejiyey mafhuumka macnaha loo dejiyay waa macna kuliya limaada jacaltahu min aljuziyi masaladaa muran badan baa ka dhacay meelaha aad ah, la isugu qabsadaye aadka la isugu xagxagtay bay ka mid tahay waxaa isku dayay inu isku soo dhoweeyey yidhaahdaan abu xayaan ninkii luqawiga ah shuyuukhu jamaaldiin asnawiy ah asnawi ah isagu wuxuu leeyahay wadciga asligaah waa kulli isticmaalka khaarijiga ee camaliga ana waa juzi marka sheekhan juziga isticmaalkiibuu ka wadaayo ana marka la yidhaahdo waa un juzi anta marka la yidhaahdane cinda ااsticmaali waa juzi lakin cinda almacna alasli adiga anta waa lagu dhihi karaa adna waa lagu dhihi karaa adna markii laga eego macnihi asalkaa loo dejiyeyna waa kuli hade bictibaarayni waaye bictibaari lwadci alasli waa kuli kalena waa juzi calaa kuli xaal ka soco taqsiimun aakhar qeybin labaad alfaada iyo macaanida fi lkathrati walwaxdati macaanida ka dhexaysa baynu ku daraynaa salaadaaba linagu adaami doonaa aqimi doonaa u allafdu walmacna lafdiga iyo macnuhu imaa an yataxidaa inay midoobaan eraygani isticmaalka macnahani halkaa lafdi keli uu leeyahay halkaa lafdi keli leeyahay lafdiguna halkaa macna keli uu leeyahayba macnahanna hal lafdi keli uu leeyahay lafdigaa loo isticmaalana macno labaad ma leeyahay halkan macno keli uu leeyahay imaa an yataxidaa inay isla keliyoobaan huwa lmufradu munfaridna waa la yihahdaa ka lafdi jalaalati allah daatadi ilaahay sida allah ereygaa erey aan ahayn oo mowqifceeda ceedageli karo loogu itlaaqa ma jiray dhaheen isaguna macno dalaala calaa illaahi aan ahayn ma laha munfarid ama mufrad m talaaba aw yatakatharaa inay kala bataan alfaaduna way badan tahay macaanideeduna way badan tahay sawaad bayaad macaanidii cadiin iyo madow way kala badan tahay abyad iyo aswadna macnay kala leedahay alfaad badan oo mid walba macno leeyahay markaan eegeyno wahiy almutabaayinatu alfaad kala fog wey ayb nisbada ka dhaxayn karta alfaadda mutabaayinada ah baa laba nooca alfaadda mutabaayinada ma kulmi kartaa fii maxal waaxid iskuma kulmi kartaan dhahayna tafaasalad ha kala baxdo macaaniyaha macniheeda oo addaad ha noqoto aan meel isugu iman karin ka sawaadi walbayaado madow iyo cadeen qayb baa cad qayb baa madow lagama hadlaayo warqadan way wada caddahay ee way wada madowdahay suuragal miya meeshii caddayd lafteedaa madowna meel cadi m hadduu isku dhex jiro inta cadna ma madooba inta madowna ma cadda qayb madow iyo qayb cadde anuu qaybtaa caddiinka markaan ka hadlay laakiin waa caddahay waa madowdahay fii aanin waaxidin bay meeshu caddaho madowdahay macaanida mutabaayinkaa saa noqon karaa macaani addaad ah dadkuna waa wax wada bixi kara oo madow iyo cadaan mintala waayo guduud wuu noqon karaa cagaarna waa noqon karaa buluugna waa noqon karaa laakiin isuma iman karaan afdaad baa la yidhahdaa aw tawaasalad mid xiriirto isu iman karta ha noqoto kasayfi wasaarimi sayfna waa ismu daat saarimna waa magac laga dhashay sifada shidat lqaci ah way noqon kartaa ismi iyo sifa ismu daat iyo sifatu daat waxaa kaloo noqon kartaa wanaatiqi walfasiix sifatu daat iyo iyo sifatu sifana way noqon kartaa wawannaatiqu naatiqun fasiixun lafdiga fasiixa naatiq buu sifo usii noqon karaa naatiqa fasix iyo hayr fasix u qaybsamaya kuwaasina way kulmi karaan iyagoo macnahooda mutabaayin kala duwan yahay bay haddana isu tegi karaan waa qeybta labaad qayb waa qeybta qayb qaybta labaad qaybta saddexaad aw yatakahara alafdu lafdigu inuu badan yahay wayataxid almacnaa macnuhuna hal yahay alfaad badaano isku macnaa wahiya almutaraadifatu weeye fasal bay noogu iman doontaa taraaduf aw y aw bilcagsi inay tahay macnuhu waa badan yahay erayguna waa mid waa kulligii aan soo marnay marka kulligu waa eray ay wax badan soo gelayaan waa eray macnayo badan loo isticmaalayo ereygii macnayo badan loo isticmaalayay suwar buu yeelanaya marka tiibuu tafsiiliya wuxuu yidhi fain wadica haddii loo dejiya lilkulli dhammaan bimacnaa waxuu uga jeedaa likulli waaxidin lilkulli calaa xidadeh mid walba keligii baa loo dejiyey kanna waa loo bixiyey kanna waa loo bixiyey kanna waa loo bixiyay kalquri lilxaydi watohri walcayni magacyada badan ee loo isticmaala caynka aljaasuus baa la dhaha aldahab baa la yihahdaa alishaa la yidhaahdaa waxyaaba badan baa la yidhahdaa ta biyaha durduraysaa la yidhaahdaa ereyada saas oo kaleeta ah likulli waaxidin maxaa looga jeedaa nusakh badan baa likulli qoraya layidhi nusakh badan baa likulli qoraya qaarna likulli bay qorayaan si kastaba ha noqotee mid walba gaar haddii loogu dejiy maxaa looga jeedaa waxay dhaheen waxay ku timid qolo xay quriga xayd bay u dejisay qolana duhri bay u dejisay kadib labadii erey baa isku dhex darmaday si loo kala dejiyeyna waa la garan waaya waa la halmaamay marka mid walba asal ahaan waa loo dejiyey lakiin isku waadic maaha masalada waxbuu ka tilmaami doonaa meelo dambe fa mushtarakun wey waa la wadaagaa wa ilaa haddaan mar loo wada dejinin fain nuqila haddii laga soo raray kii asalka ahaa licalaaqatin xiriir ka dhexeeya macnaha kan loo raray iyo kan laga soo raray oo washtahara uuna caan noqdo fi thaani ka labaad baa ku caanbaxay kii hore waaba la halmaamay sumiya waxaa lagu magacaabayaa binisbati marka loo eega ila weli kii hore manquulan canhu waa laga soo raray wa ila thaani ka labaadna manquulan ilayhi ku loo raray ma xaqiiqu ku yahay haddaba maadaama xaqiiqadii hore la halmaamay tanna caan noqotay ma xaqiiquu yahay ka dambe mise waa majaaz qowlaani walidaalika طبعا macnaha thaaniga lagu xambaaraya ee mushtahirka lakin hal yabqa taxawal maca اlijtihaari xaqiiqatan qawlaani qawlaani lahum waatan saaxib maraaqi uu dhaho ajmaca in xaqiiqatun tumaatu cala ataqadumi lahu lahbaat majaazku ka hadlaya suwarkiisa majaz bu ka dhig isaga in majaaska laga hormarinaya cala alxaqiiqati in umitat alxaqiiqatu waa ijmac buu leeyahy masaladan oo kaleeto lamida halkan mualifku kii manquul ahaa buu ka hadlay ka hayr manquulkaa kama hadlin waxaa labaadoosan ka hadlin hadduu naqligu ligayri cilatihi calaaqatiya naqli baa yimid laakiin calaaqa ma jirto labadaba wuxuu leeyahay raaziya rag lamida murtajal way leeyihin qolna waxay dhi may murtajalku waa kaan lasoo naqlinine kaman lasoo naqlin ligayri calaaqatin maba laga hadlin waa la ihmaaliyey halkan wa hadduusan naqli jirin oo kii horena macnihiisi baaqi ku yahay aan kii hore aan la halmaamin uusan nisbadan dambe aynan mashhuur noqonin maca naqli fa xaqiiqatu wa majaazun waay xaqiiqa majaazna baab bay kugu iman doonaan iyagana waalhalaathatu aluwalu saddexda hore kan kulliga mushtaraga marka laga soo reebo almutaxidatu almacnaa macnaheedu mid yahay mutabaayinada erey walba macnihiisa saa gaar la ah ereyga iyo lafdiga halka macno lahaa iyo kuwii mutaraadifada ahaaba almacna nusuusun baa la yidhaha nas baa la yidhahdaa waa mal baaqiyatu tan soo hadhay afraadi falmutasaawi dilaalati kase dilaaladiisu ay siman tahayna mujmalu weeye mushtarag aha waraajixu kii raajix iyo marjuux kala noqdo xaqiiqadiiyo majaaskiiyo ay soo gelayaanna daahirun weeye walmarjuuxu kiisa marjuuxaana muawalun weye walmushtaraku magaca la wadaaje la wadaago bayna anasi wadaahiri maxay wadaagaan in kan la raaco la qaatay wadaagaan almuxkamu baa loo isticmaalaa wa bayna almujmali wاlmuawalina almutashaabihu baa la yidhaha ka laga tawaqufayo macal ku dhaqankiisa taqsiimun kama gaarnaan u malaynayaa kan wاlmushtaraku kala qadarka la wadaago bayna الnasi wالظaahiri ay wadaagaan wujuubu اlcamali dalaalada macnaha ay wadaagayaan waa wujuubu اlcamali bihi iyo rujxaanta almuxkami baa laisku yihahda muxkamkiibaa daahir iyo nas u qaybsamaya qadarka mujmalka iyo muawalka xagga dalaalada alcamal bihay wadaagaanna mutashaabih weeyo tawaquf waayo ilaa ay wixii kala caddaadaan oo meel kale wax loogu raadsado baababkaa iman doonana halkaa ka raadso taqsiimun aakhar waan dadejin inta ma dhib madluulu lafdi lafdiga dilaaladiisu imaa macna inuu ku tuso waxa loogu talagalay macna in loo adeegsanayo aw lafdun ama lafdi loo adeegsanayo mufradun mufrada aw murakabunah kuwaasoo mustacmalunah aw muhmalunah ereyga marka la isticmaalayo lafdiga markii kelmadda ereygaan isticmaalayna lafdiga lidalaalati calaa alfaadin inaanu isticmaalno iyo lidalaalati calaa macnin waxaan nidhi maalan ereyga karam iyo shajaaca lafdi inay ku mehe macnaha macruufka ah ee deeqsinimada iyo geesinimada loo isticmaalaa alfaadda qaarkoodna inay macnana tusiyaan uma isticmaalle alfaad inayna tusiyaan baanu isticmaalnaa ka alfaadda aan u isticmaalna lafdi mufradana waa noqon karaa mid murakabna waa noqon karaa mid walba mufradi murakaba mustacmalna waa noqon karaa muhmalna waa noqon karaa murakab iyo mufrad mid walba mustacmal iyo mufrad noqon karo ithnain fi ithnain kam mufradkii mura mustacmal iyo muhmal buu noqon karaa ka kalena muhmal iyo mustacmal amhilada dhegeysa naxw ml naxw lfaras faras wuxuu uga jeedaa macnuu ku tusayaa wاlkalimatu waa lafdi mufrada buu ku tusayaa oo mustacmala wa asmaau اlxuruufi xuruufta asmaadooda waa muhmala albaau wاtaau wاthaau darabaad ka hadashay addaadu wاraau wاlbaau baa tiri waxyaadan aad bixinaysa albaau wاrau aad leedahay ma macnay ku tusayaan mise xuruuf bay kutusayaan alfaad bay kutusayaan xuruufa haddana macna ahaan mustacmal miya in luqad ahaan loo isticmaalo xuruufta inay tusayan min xaysu almacnaa macno la isticmaalo luqad lagu hadla maaha lidalaala calaa alfaa xuruuf inay kutusta mooyeen macna lagu takhaatubo wax laisku fahansiiya maaha wuu ku leeyahy waalkhabaru khabarkiina waa murakab zaydun qaa'imun iyo qaama zaydun iyo jumlada murakabadaa khabar waa waxaa weeye waa murakab musi mufiido mustacmalah wala hadayaanu darooryankii ereyga hadayaan wuxuu tusayaa hadal murakabo badan oo lagu hadlay oo bilaa macno oo muhmalo ku tusaya amhiladiisuna intaas weeye walmurakabu murakabka siiqa waxaa loo keenay oo loo dhalaaliyaa loo tarkiibiyaa lilifhaami waxaad rabtay dadka inaad fahansiisaa loo dhalaaliyaa fain afaada faima yufiida alaban aw laa yufiida weeye marka inuu alab faa'iideeyo inuusan faa'iideynin fain afaada hadduu faa'ideeyo bidaati wadcigiisa alaban hadduu faaideeyo faalabu alabkaasoo lilmaahiyati limacrifati almaahiyati waxaan xaqiiqadiisu maxay tahay lagaaga doonayo istifhaamun weeye liannahu alabu tafahumi fasamahu istifaaman walitaxsiili hadduu alabku inaad samaysood yahay maca alisticlaa'i sidii qof kaa sarreeyana la yska dhigaya amrun wey wa maca atasaawi haddaad siman tihiin alab samayn taxsiilna tahayna iltimaasun codsi wey wa maca tasafuli hadduu kaa hooseeyo dalabu taxsiil yahayna su-aalu waaye waadducaau min asu'aali wailaa in lam yufid bidaati alaban hadduusan faa'iideyninna fa muxfa khabarun weeye khabarkii baa laba ah muxtamilu tasdiiqi fa muxtamilu tasdiiqi watakdiibi dheh kii aan dalabka faa'iideynin baa labaa isagana maa yaxtamilu tasdiiqa watakdiiba wamaa laa yaxtamil khabar iyo inshun baa taqiinasama inshuu gelaya kaasi fa muxtamilu الtasdiiqi wالtakdiibi khabarun wey waxay ixtimaal ku tahay waa inaad inaad rumaysato iyo inaadan rumaysanin lidaatihi wa gayruhu waxaan ixtimaal tasdiiq iyo takdiib aqbalina tanbiihun baa la dhahaa wayandariju fiihi waxaa gala altamani waاtaraji wاlqasam wاnnidaa intaaba tanbiih baa laysku yidhaahdaa iyagiyo kuwa dalabka ah marka la israaciyana inshaa baa laysku yidhaahdaa marka khabar iyo inshaa markaan nidhaahnana inta kaloo dhan baa israacay alab iyo ayru alab markaan dhahnana khabarka iyo tambiiha isa soo raacay laytani alab ma ahadi min jinsi alkhabar qofka waxbaad u faa'iideynaysaa wa dalika laa taxtamilu tasdiiqa watakdiib lidaatiha siiqa ahaan markii loo eego intaas baynu caawa ku daynaynaa mabaaxidan luqadu nadarka usuuliyiinta iyo ka luqawiyiintu waa kala duwan yahay meelana waa la isaga soo dhacayaa laakiin waxaa hadda caawa laga hadlaya kutubu naxwi iyo luqada qaybo badan baa balaaqada iyo bayaanka iyo meelo kaala geli doona garaan xaqiiqada iyo majaaska iyo isticaaraadka iyo markaynu tagno iyo ishtiqaaqa iyo taraadufka iyo markaan galno wallahu aclam